bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina muxamed wclى aalihi wsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الsaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam abi zakariya yaxya bni sharafin الnawowiyi raximah اllahu tacaala qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllah baabun fi الnasixati ay hada kani baabun baab weeyaan fi الnasixati nasiixada caddaynteeda ama fadligeeda ku saabsan yahay nasiixada marka waxaa la yidhaahdaa xiyaasatu lxadi lilmansuuxi lahu kan loo naseexaynayo in loo khayr miiro waa khayr miirid si kale haddii loo dhahana waxaa weeyaan daacad isku noqosho oo daacad isula talin ayaa annasiixa kaas taasaa la yidhaahdaa ayb qaala tacaala marka dadka in daacad loo noqdo yacnii waxaa lasoo sheegay alla in daacad loo noqdo rasuulka daacad loo noqdo kitaabka yacni daacad loo noqdo oo daacad loo noqdo ummadda oo dadka yacnii madaxda daacad loo noqdo qaala tacaala alla waxau yidhi inamaa wax kale ma ahna almu'minuuna mu'miniinta ikhwatun walaalo weeyaan mu'miniintu waa walaalo marka mu'miniintu waa walaalo marka laleeyahay dadka walaalaha daacaday isu noqdaan wa qaala tacaala allah waxau yidhi ikhbaaran isagoo ka waramaya can nuuxin sala allahu caleyhi waalihi wasalam sala allahu caleyhi wasalam waxau yidhi wa ansaxu waan idiin khayr miirayaa lakum idinka wa can huudinna waxa uu yidhi wa ana alla asagoo ka warramaya wuxuu alla yidhi wa ana huud baa waxuu leeyahy wa ana anugu naasixun baan ahay mid idiin khayr miiraaya lakum idinka amiinun oo aamin ah weliba oo aan waxba idinka khiyaanaynin daacadna waxii la ii soo dhiibay idinka khiyaani maayo daacadna waa idiin ahay waama alaxaadiisu axaadiisa falawalu xadiidka koowaad can abi ruqayata tamiimi bni awsin iddaariyi radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu alayh waali wasalama qaal nebigu waxau yidhi addiinu nasiixa addiinu diinka annasiixatu daacadnimo weeyaan waa khayr meerid qulnaa waxaanu nidhi liman yo u yahay qaala lilaahi alluu u yahay walikitaabihi buu u yahay walirasuulihi buu u yahay walia'imati almuslimiina muslimiinta imaamyadoodu u yahay dadka hogaamiyeyaalka u ah wa caamatihim buu u yahay dadka muslimiinta in dhammaantood rawaahu muslim xadiidkan marka waxaa weeyaan diintu waa daacadnimo yay daacad u tahay alle oo diinka waxaa weyan alle in daacad loo noqdaa ku jirto see alle daacad loogu noqonayaa xaqiisii ayaa alle subxaanahu watacaalaa la fulinayaa oo alle xaqiisaa la siinayaa xaqiisa waa maxay waa in isaga keliya la caabudo oon cibaadada cid kale lala wadaajinin waa magacyadiisa iyo tilmaamihiisa la rumaynayaa waa la jeclaanayaa alla subxaana wa tacaala waa laga xishoonayaa wahaakada walikitaabihi buu u yahay alla kitaabkiisa alla kitaabkiisa waxaa weeya waa la baranayaa waa la baranayaa macnihiisaa la fahmayaa waa lagu tadaburayaa waa lagu camalfalayaa khayrka isagaa laga raadsanayaa ayb oo waa loo taxaakumayaa ilaahay kitaabkiisa oo laga hijroon maayo yani hijrada laga hijroodo kitaabka ilaahay baa cagsi ku ah naseexada walirasuulihi buu u yahay naseexo oo alle rasuulkiisa u yahay isagana waa la jeclaanayaa waa la adeecayaa waxaa weeyaan hadyigiisa eh, hanaankiisa iyo habnololeedkiisa ayaa la baranayaa waa lagu camal falayaa waa lagu dhaqmayaa waxaa laga hormarinayaa aqwaashiisa aqwaasha dadka kale oo hadalladiisa iyo ficiladiisa iyo diintiisa iyo habdhaqankiisa ayaa habdhaqan kasta laga hormarinayaa oo haddii aad tiraa rasuulka waa rumaysanahay laakiin habdhaqankiisa aadan ka hormarinaynin habdhaqanada kale waxaa weeye rasuulka daacad uma tiid wali a'immati buu u yahay a'immatulmuslimiinna sida uu daacad ugu yahay waxay tahay waa samciya daaca waa la maqlayaa wixii macruuf ah waa lagu maqlayaayo waa la adeecayaa maxaa yeele nebiga wuxuu yidhi innama daacatu bilmacruuf macruufka ayaa laysku adeecayo daacadu ay tahay marka waa laga dambaynayaa waa la maqlayaa wixii marka macruuf oo aan dembi ahayn hadday dembi dadka ugu wacaan dabcan la dhegaysan maayo daacadnimadooda waxaa ka mid a madaxda in daacad loo noqdo inaan kursiga lagula doodin oon lagula tanaasucin oo aan lala dagaalamin calaa sabiili kursi yacni kursiga iyo mansabka aan lagula dagaalamin maxaa yeele nebiga dadka waa ka celiyey arrintaa oo waxa uu yidhi cibaado xadiidkiisa wa anlaa nunaasica alamra ahlahu dadka inaanan ku qabsanin madaxtinimada ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allaahi burhaan gaalnimo cad inaad u jeedaan mooyaane oo idinku marka aad daliil u haysataan oo xujo cad ah u haysataanoon geed loogu soo gabannin waxaa kale ugu tahay inaan lagu bixin oon lagu khuruujin oon lagu jabhadaynin wax ku jabhadaynayana aan la taageerin oon lala saf noqonin oo marka waxyaabahaas waxaa kaloo daacadnimo ay daacadnimo ugu tahay macruufka in la fara iyaga laftirkooda oo munkarka laga reebo oo loogaga reebo habkii sharcigu u ogolaa oo ahayd in marka loo tago si sira ah marka loogu sheego khayrka macruufka la faro munkarka laga reebo siran sida xadiidkii yacnii cabdiraxmaan ibnu khanmin ku jirtay abubakr ibnu abi caasim fii kitaabi sunna uu ku warinayay sheekh alalbanina uu xasaninayay ee isagu ah qofkii marka naseexo ka rabo nin madaxa sir ha ugu naseexaysi sira wahaakadaa sidaas in la eg usaama markii la yidhi cuhmaan bin cafaan maxaa ula hadli weysay iyo dadku ay ku eedeeyeen waxauu yidhi markastoon la hadlo aniga idinka miyaan idiin sheegayaa buu yidhi eh, eh, wuxuu yidhi qad eh, kallamtuhu waan la hadlay buu yidhi fii beynii wa beynahu aniga isaga dhexdeenna waa si gaaran ula hadlay buu yidhi waxaa kaloo ka mid a ah rifqi marka lala hadlaayo yacni macruufka la faraayo loogu kaalmaynayo khayrka si rifqi oo ku jiro oo yacni duco ay ku jirto war ilaahay ka cabsa allah ku barakeeyo oo saasoo kale in la yiraahdo maxaa yeeley isaga xanaaqiisa ummadda dhan oo dhib u keeni karaa wax kale maaha waxaa sidaa loo leeyahay qof caadiya oo kale ma ahan ibnuuljawsi iyo a'immada marka iyadana ninka la yidhaha ibnu muflix kitaabkiisa al sharciya iyo uga hadlaya walminax ilmarciya kitaabkaabuu ugaga hadlaa iyadana marka rifqiga iyo hababkaasna in wax loogu sheego oo tashhiirka iyo waxyaabaha laga daayo hadduu ku dilo marka adoo sisira wax ugu sheegaayo hadda jihaad afdalu jihaadin kalimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir sidaas weyan marka in madaxda daacad loogu noqdo wa caamatihim muslimiinta caam caamkooda dadkooda yacnii eh, guud ahaan muslimiinta guud ahaan in daacad loo noqdana waxaa weye waxaa daacad loogu noqdaa iyagana kooda baadiyeysan in la hanuuniyo oo hanuunkiisa laga shaqeeyo oo wax la baro oo khayrka loogu kaalmeeyo markay dhibaataysan yihiin dhibaatada lala qaybsado oo hadday dhib iyo ay qabaan wax dhibkooda laga taro sida xadiidkii aan kusoo marnayba nebiga caleyhi salaatu wasalaam markuu arkay reer mudar dadkii u badnaay dhibaataysnaa nebiga oo la damqaday waxna waa u qabtay marka waxyaabaha lagu marka waxyaabaha loogu kaalmeeyo waxyaabahaas dhan baa ka mid a kooda baadiyeysan in la hanuuniyo jaahilkooda in wax la baro dadko yacni midka hadday dhibaatay kooda baahan in la quudiyo kooda aan maraha dhar haysanin in dhar la siiyo kooda marka dhibaato ayyn eh, kooda laga gardaran yahay in la garab istaago waxyaabahaasoo dhan marka oo xuquuq laysku leeyahay ka mida oo xuquuqda laysku leeyahay ah iyaa loogu kaalmeeya muslimiinta rawaahu muslim xadiidka marka muslim baa wariyey bukhaarina xadiidkan baab ahaanba usoo wariyey baabun addiinu nasiixa buu yiri nacam athaani xadiidka labaad can jariir bni cabdilaahi radia allaahu canhu qaala waxau yihi baayactu rasul xadiidkan oo addiin nasixa waxaa aad u sharxay alimaam almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa athaani xadiidka labaad can jariir bni cabdilaahi radia allahu canhu qaal baayactu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulkan la mubaayacooday calaa iqaami salaati baan kula mubaayacooday mubaayacaduna waxay tahay in nebiga ballan lala gala waxaan ballan kula galay calaa iqaami salaati salaada oogiddeeda wa iitaa'i zakaati zakada siinteeda iyo wanusxi khayr miirid daacadnimo likulli muslimin muslim dhammaantiis daacad loo noqdo dadka muslimiinta in daacadnimo lagula dhaqmo oo daacad loo noqdo saas baa la doonayaa nacam dad iswada khiyaanayo iyaga dhan marka oo kan ganacsadaha oo dadka khiyaanayo oo midka madaxda uu khiyaanayo shacabkii oo shacabkii ayagu iskhiyaanayaan oo ays isu naxariisanayno lugta iska jarayaan dadkaasoo kale maaha habkii sharciga habkii loogu talagalay oo alleh rasuul ay ugu talagaleen dadka muslimiinta inay ku noolaadaan sidaas ma aha marka ilaahay in laga cabsado oo dadka shacab iyo madaxba dadka in daacad laysu wada noqdo nacam taas ayaa marka waxaa weeyaan midda ugu fiican muhiimadda eh, eh, ugu weyn ay tahay nebiguna caleyhi salatu wasalaam uu dadka kula ballami jiray marka ninkii takhtarka ahayo dadka daaweynaya ninkii ganacsadaha ahayo wax laga iibsanayay kii isagu oday qabiileedka ahaa oo cariifka ahaa kii madaxda ahaa hadday in culummadii hadday dhammaantood daacadnimada ka tagaan ilaa wax yar ma ahane dadkaas maxaa ku dhacaaya marka dhibaatadana haysata marka taasaa u asala nacam oo dadkii daacadnimadiibaaba aad iyo aad u yaraatay waayahay wanusxu likulli muslimin muttafaqun calayhi saxaabigan waxaa la weriyey marka inuu aad iyo aad daacadnimadu ay aad iyo aad ugu badatay markuu nebiga sidaa kula mubaayacooda kadib oo wuxuu sameey jiray markuu suuqa wax kasoo iibsanayo xoolo ayuu markuu wax soo iibsanayo qofka uu ka gadanayo wuxuu dhihi jiray war waxaagaa waxeena ka qiimo badan war ka fiirso mayaan kuu badiyaa mararka qaar waxaa dhici jirtay intii la yiriba inuu uga badi jiray yacni ku dadaalis oo ku dadaalaya yacni daacadnimada darteed athaalithu xadiidka saddexaad haddana ninka aan wax khiyaani aqooninba dadba maba ahaba nacam ninba ninka ka khiyaanada badan yahy waa ka caqli badan yahay dadka hadda heerkaasaan marayna athaalithu xadiidka saddexaad can anasin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal laa yuuminu axadukum midkiin ma rumaynin yani shayga marka iimaanka laa yu'minu axadukum midkiin ma rumaynin xataa yuxiba ilaa uu kala jeclaada liakhiihi walaalkiis maa yuxibu linafsihi naftiisa waxa uu la jecel yahay muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saareen marka laa yu'minu axadukum marka la leeyahay iimaankii marka la anfinaayo ama qofka laga anfinaayo waxa iimaanka lagu anfiyaa yacni shayga dartiis qofka iimaanka looga anfiyaa waa shay waajiba u ka tegay waay ama xaaraan oo koray waay qofka walidalika yacni qofkaas waxaa ka maqan baa la dhihi karaa kamaalu liimaani alwaajib iimaankii waajibka ahaa ee la saaray yaa kamaal yaa nuqsaan kaga jirtaayo kamaalkaasaa ka maqan qofkaani amaa shaygu hadduu shay mustaxaba uu yahay wax mustaxaba oo sunnaha hadduu ka tegay qofka manduub uu ka tago iimaanka laguma anfiyo soo ma makruuh shay karaaho laga fiican yahay oo ku dhacayna ma looga anfiye qofka iimaanka waxaa uun iimaanka looga anfiyaa imaa inuu waajib ka tegay wa imaa inuu macsi ou koray kabiiro ou koray haddaad marka aragta laa yuminu axadikum waxaa weeyaan qofka iimaanka waxaa eh, lagu anfiyaa macnahaas nafyigan iimaankan la anfinayona waa noocma asalkii miya mase waxaa weeyaan waa farci waa farci iimaankii baa la anfinayaa farci yani eh, farci iimaankii baa la anfinayaa faraca iimaanku marka marka wuxuu yahay farac waajiba iyo farac mustaxaba faraca marka waajibka weeyaan weliba kan lagu qofka laga anfinaya markaan cadaabna halis buu u yahay ayb marka qof mu'mina in lala jeclaado waxaad naftaada la jeceshaa waa waajib sunno ma aha nacam sidaa marka inaad u qaadataa lagaa rabaa ayb inay waajib ay kugu tahay maxaa yeele cagsigeeda waa maxayna waxa aad naftaada la jeceshaa inaadan la jeclaanin qofkan kale de waxaa weyaan qofkan walaalka daacadnimadii lagaaga rabay waajibka oo kugu lahaa yaad ka tagtay oo daacadnimo inaad kula dhaqantaad ayaan ayaan lagaa helin naam dadku marka in badan saas uma garanayaan oo bimacnaa yani waxay isaga haystaan waxaan wax iska manduuba oo yacni sunno ah ama yacni qof mu'mina inaa inaan lala jeclaanin waxa aad naftaada la jecesha inay iska tahay yacni shay aan waajib ahayn oo waajib qofka saaranba aan ahayn bay u qaadanayaan laakiin sidaa ma aha maxaa yeeley imaanka xaqiiqadiisa waxa loo haddii la anfiyo waxaas lagu anfiyey waa inay waajib laga tegay ay tahay aslul maaha marka waxaa inta lagu anfinaya mararka qaarna culummada waxay dhahaan xaqiiqatul iimaan baa la anfiyey xaqiiqatul iimaanna waa marka iimaanka dhabta a ah weeyaan oo qofkiisu oo asalkiina la yimaado kamaalulwaajibna uu la yimaado iimaanka xaqiiqada kaas baa laga wadaa waa midka allah subxaana wa tacaala uu leeyahay inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allaahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wa calaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna asalaata wmima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqaa marka mumin dhab ah oo muminka dhabtaa waa muminku muminka iimaankiisa uu kaamilka yahay baabun fi اlamri bilmacruufi wannahyu can lmunkar wannahyi can ilmunkar baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lamri bilmacruufi macruufkoo laysfaro wannahyi can ilmunkari munkarkoo layska reebo yuu ku saabsan yahay baabkan marka macruufkoo laysfaro munkarkoo layska reebo daacadnimaday ka mid tahay isdabageliye marka qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi waltakun idinka mid ahaato minkum idinka ummatun ummad yadcuuna ugu yeerayaan dadka ila alkhayri khayrka wayaamuruuna bilmacruufi macruufka farayaan wayanhauna cani ilmunkari munkarka reebayaan wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi kuntum waxaad ahaateen khayra ummatin ummad midda ugu khayrka badan oo ukhrijat linnaasi dadka loo soo saaray taamuruuna bilmacruufi macruufkaad faraysaan wa tanhauna cani ilmunkari munkarkaa reebaysaan saasaa ku noqoteen ummad midda ugu khayr badan ummadaha kale ummadaha eh, yani ummadta ugu khayrka badan saasaa ku noqoteen wa qaala tacaala khudi ilcafwa cafiska qaado waamur bilcurfi macruufka far wa acrid ka jeeso can iljaahiliina ka jeeso wa qaala tacaala walmuminuuna waalmu'minaatu nimanka mu'miniinta iyo haweenka mu'minaadka bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale iyay bacduhum qaarkood awliyaau bacdin waaye kuwa kale ayay hiil iyo hoo iyo gacal u yihiin ya'muruuna waxay farayaan bilmacruufi macruufka wayanhauna cani ilmunkari munkarkay reebaan wa qaala tacaala lucina aladiina kafaruu kuwii waa la lacnaday gaaloobay oo min bani israa'iila lucina aladiina kuwii waa la lacnaday kafaruu gaaloobay oo kufriyey waa la lacnaday min bani israa'iila oo reexaalay reer bani israa'iil ay eh, ka mid ay ahaayeen calaa lisaani daawuuda baa lagu lacnaday wa ciise bni maryamaa lagu lacnaday daalika kaagaasina yani waa lacnadaasi baa ku dhacday bimaa casow bisababi cisyaanihim caasintooda darteed weyaan wa kaanuu ay ahayn yactaduuna kuwa xadgudbo bikownihim yani bikowni ictidaa'ihim xadgudubkooda iyo cisyaankooda yaa lacnadaasi ugu dhacday kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahuuna inaanay iska reebeynin can munkarin munkar xaggiisa munkarkaasoo facaluuhu ay sameeyeen labi'sa waxaa baas lahaada maa kaanuu yafcaluun waxay samaynayeen wa qaala tacaala waqul ilxaqu min rabbikum waqul waxaa tira alxaqu xaqii min rabbikum xagga rabbigiin ayuu ka ahaaday ee faman shaaa qofkii doonaya falyumin ha rumeeyo waman sha'ana falyakfur qofkii doonayana markaa ha kufriyo waa tahdiid marka wa qaala tacaala waxa uu yidhi nacam waqul waxaa tira alxaqu min rabbikum marka waxaa weeyan waxaa la farayaa marka xaqi qabsada wa ay ka dhigan tahay wa qaala tacaala fasdac bimaa tu'maru fasdac la jahr bimaa waxa tu'maru lagu faraayo wa qaala tacaala waxa uu yidhi anjayna aladiina yanhuna can isuu'i yani falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhuna can isuu'i nam falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhuna can isuu'i waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kanuu yafsuquun markii wixii lagu waaninayey markay ka tageen anjayna aladiina kuwii waan korinay yanhowna cani suu'i xumida reebaye wa akhadna aladiina kuwiina waan qabannay dalamuu dulmi falay oo iyagu markaas maalinta sabtiga ugaarsaday oo xeeladaystay bicadaabin baanu ku qabannay ba'iisin daran aad u daran bimaa kaanuu yafsuquun yacnii bikownihim ahaanshadooda darteed baanu sidaa u yeelnay faasiqiina kuwa daacada ilaahay ka baxay ayb marka kuwii eh, munkarka reebayna waa la badbaadiyey eh, kuwii munkarka korayna waa la halaagay kuwii kale waaba laga aamusay dadkii aan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar dadkii aan la imaanin kuwii aan iyagu la imaanin yani alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waaba layskaga tegay iyaga kuwa igan oo lagama hadlin marka qiimo saasa ayaan la siinin wal aayaatu aayaadka filbaabi baabka dhexdiisa ku sugan kahiiratun kuwa badan weeyaan macluumatun la garanayo wa ama alaxaadiidu axaadiidta faalawalu xadiidka koowaad can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaal sacd ibnu malik ibni sinaan waaye qaala samictu rasuul allahi sala allahu aleyh waali wasalam aan maqlay yaquulu isaga oo dhahayo man ra'aa minkum munkaran man ra'aa ruuxii arko minkum xaal ou idinka idinka mid yahay munkaran munkar qofkii arko falyugayirhu biyadihi gacantiisa ha ku dooriyo ayb fa in lam yastadic haddaanu awoodaynin fa bilisaanihi carabkiisa ha ku dooriyo fa in lam yastadic haddaanu awoodeynin fa biqalbihi qalbigiisa ha ku dooriyo ha ka naco wadaalika kaagaasi oo qalbi ku doorinta adcafu liimaani iimaanka ugu taagta daran weyaan rawaahu muslim xadiidkan isagana waxuu asalba u yahay alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar maraatib inuu leeyahay maraatibtiisuna xasaba alquwati waalistidaaca inay ku xiran tahay hadba quwada iyoiyo awoodda qofka munkarka eh, reebayo macruufka faraayo inta ay la eg tahay oo waxaa lagu bilaabay qofkii awoodi karo inuu gacanta ku dooriyo gacan ha ku dooriyo dadka marka gacanta awoodi karo inay gacan ku dooriyaanna da madaxda keliya ma ahan oo madaxdii iyagu horta minbaabi baabi awlaa bay usoo gelayaan oo gacantii waaba ku doorin karaan iyo ciddii kale ee iyadu gacan ku doorin karto iyadoon la imaanaynin mafaasid aan la imaanaynin walidaalika culammadu waxay dhahaan in gacanta lagu dooriyaa macnaheedu maaha seef in la qaato gacanta in lagu dooriya macnaheedu ma ahan qofku inuu seef qaato dad badan baa marka waxay ka fahmayaan meeshan oo kale macnuhu inuu yahay munkaru arkayaa seef la baxaa ama yacni dagaal buu ayuu la imaanaya dagaal buu gelayaa taasoo kale marka ma ahan yacni imaam axmed sida uu leeyahay ibnu rajabna jaamiculculuumka uu kusoo guurinayo baabkaas iyadoo ma yacni atakyiiru bilyadi laysa bisayf buu yidhi gacantoo lagu dooriyaa seef maahan uu yidhi oo qofkii haddaad ka qabato munkarkii iyo isagii aad kala dhex gasho ama aad yacni wixii uu munkarka ku sameynaya aad ka qaado khalaas waa gacan baad ku doorisa nacam muctasilada laakiin iyo khawaarijta iyo kale meelahan waxay u fahmaan marka eh, a'imatljawr in lala dagaalo aimatuljowr in lala dagaalo oo lagu jabhadeeyo waa min baab waxay leeyihin altagyiru bilyaddi walidaalika usuusha muctasilada waxaa ka mid ah alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waxayna ka wadaan khuruujka khuruujkayna u jeedaan iyagu markaas ee taan alamru bilmacruufka aan naqaan ujeedkooda iyagu kaas ma aha waalidkii oo kale ilmihiis waa ka zuulin karaa munkarka gacmo uga zuulin karaa dad badan ba sheekha waxaa laga yaabaa ninka caalimkee laga heebeysanaya ardadiisa waa ka zuulin karaa munkarka gacan waa uga zuulin karaa keliya maaha marka insaaf lala ordo nacam ayb taas marka iyada waa taasaa haddaanu awoodeynin marka inuu gacan ku dooriyo fa in lam yastadcif bilisaanihi carabka carabka ha ka celiyo oo dadka yacni ha waaniyo ha u sheego waxa munkar inay yihiin macruufka ha faro labay noqonayaan marka dadkii qof walbaa marka wuxuu kula khidaabaya calaa sida yacni markaas martabadiisa iyo mansiladiisu kula khidaabaya qofka munkarka uu ka reebayo hadduu yahay nin isaga maalan nin isaga hadduu caalim yahay nin caalima uu ka reebayo usluubay leedahay madax markuu ka reebayo carabka uga reebaya usluub bay leedahay waana anaga hadda kasoo sheekeyneyna inay sir ahaato oo rifqi iyo waxyaabaha ula imaado ayb fain lam yastadic hadduunan awoodeyninna fa biqalbihi qalbigiisuu ka nacayaa oo marka ada qalbigu inuu kula mushaarakeeyo marka ma aha qalbiga inuu ka naco wadaalika kaagaasina adcafu liimaani iimaanka ka ugu taagta daran weeyaan waxaa laga qaataa marka xadiidkan nuqsaanu liimaan iimaanku inuu nuqsaamo xadiidkan baa ay culammadu ka qaataano waxaa maxaa yeelay mar haddii la sheegay adcafu aliimaan iimaan aad iyo aad u tabar daran haddii la sheegay hadde mid ka roon baa jira soo maa iimaankan tabarta daran waa soo nuqsaamay markaasu inta halkan gaaray ma ogtaha marka nuqsaanuliimaan xadiidkan waa daliil buu u yaho waa laga qaataa iimaanku inuu nuqsaamo inuu zaa'ido isagoo aayaad badan baaba kuso ayaa yaa waladiina htadow zaadahum hudan iyo waysdaada aladiina aamanuu iimaanan iyo way fara badan yihiin iyagu taasoo kale waxaa kaloo iyadana culamada markay alamru bilmacruuf wanahy canilmunkar ay ka hadlayaan waxay sheegaan yaa munkarka faraayo macruufka yaa farayaan ujeedaa munkarkana reebayo culamada waxay leeyiin labaa loo kala qaadaya waxyaaba waxaa jira dadka muslimiinta ay ku yihiin caamada xataa ay ku yihiin yacni ay garan karaan oo mathalan ninka dhul islaam ku dhashay oo ku koray oo ku barbaaray ee iska caamigaa wuxuu garan karaa jir dadkana u sheegi karo mathalan qof salaad aan tukanayno kale inuu yiro war salaada tuko waajib bay salaada kugu tahay zinadu inay xaaraamto o kale khamri inuu xaaraamya inuu dadka u sheego uu ka reebo yacni waa taa waa leeyahay nacam ummadda dhanna culumay ku tahay taas oo kale yani waxaan ujeedaa way garanayaan waxyaabana waxaa weeyaan iyagu marka waa masaa'il tafsiil u baahan waayo nacam masaa'il yacnii daqiiqa oo u baahan yacni in oga cilmi u baahan waay kuwaasoo kale masaa-isha cilmiga u baahan ahlu cilmiga iyo wixii garan kara marka dalabatulcilmiga iyo wixii cilmi u leh ayaa iyadu iyagu markaas ka jawaabi karo shayga aad reebaysana de horta inuu munkar yahay horta waa inaa og ma og marka haddownan ahayn macluum min addiini bidaruura haddownan ahayn adiga waxay u baahan tahay inaad aqooto horta waxaanu munkar miyama ma aha rubamaa shay aad adigu munkar u haysato inuuna munkarba ahaynba yaa dhici karta ma ogtahay qofku marka inuu cilmi u leeyahy taas qof walba maraatibta iyo yacnii munkarkii maraatib eh, maraatibtiisa iyo eh, masaalixda ka ratibmaysaa iyo waxyaabaha ku saabsanna iyo sida dariiqada la adeegsanaya iyona dabcan taasina cilmi bay u baahan tahay nacam ayb taas marka inuu qofka toosto maahan walidaalika qofku qof salaad waa fari karaa khamri waa ka celi karaa zina waa ka celi karaa waxyaaba lamidka oo kale nacam Eh, laakiin hadduu isagoo jaahil ah oo aan cilmi lahayn hadduu ka waran dacwadiiba isaga dejinayo marka nacam habka dacwada loo dadka loo gaarsiinayo macruufka loo fara munkarka loo reebay hadduu isaga degsanayo ka waran marka sida bacdi aljamaacaad oo kale yacni eh, iyagu nidaam intay u degsadaan nidaamkan nidaamka dacwiga oo eh, ay leeyihiin yani intaas laga hadlo intaas lagama hadli karo iyo qofka jaahilka isaga waxa laga hadlaya ma gara karo iyo waxa ay yacni iyo baahida jirta iyo maraatibta eh, munkarka eh, munkarka iyo maraati iyo habka macruufka loo faro iyo munkarka macruufka loo faro munkarka loo reebo iyo taa iyagu waa waa waxay u baahan tahay cilmi iyo khibro waxaa kaloo iyadana meesha ku jiro eh, alamru bilmacruuf annahyu can almunkar munkarka reebidda aad reebaysid waa inuunan keenin munkar ka badan ayb oo qofku marka uu ictibaariyo qawaacidda culummada laasima alqawaacid alfiqhiya iyo wax ka yaqaan oo kale eh, iyo qawaacidda culummadu ay marka uga hadlaan baababkan oo kale inuu wax ka fahamsan yahay oo wax ka akhriyey can ibni mascuudin athani xadiidka labaad can ibni mascuudin radia allaahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alيyh ali wasalama qaal maa min nabiyin bacatahu allahu fii ummatin qablii maa min nabiyin nebi ma jira nebigaasoo bacatahu allahu alla uu diray fii ummatin ummad dhexdeed uu ku soo diray qablii aniga iga horreysay ilaa kaana lahu min ummatihi ilaa kaana lahu waxaa u ahaaday nebigaasi min ummatihi ummaddiisa waxaa uga ahaaday xawaariyuuna kuwo markaa iyagu yacnii khaalisiin saaxiibo khaalis isaga u ah iyo wa asxaabun dad ya'khuduuna yacnii xawaariyuuna acwaan dad isaga u gargaaro daacad u ah wa asxaabun iyo dad ya'khuduuna bisunnatihi sunnadiisa qaadanayaan wayaqtaduuna biamrihi arrimihii arrinkiisana ku dayanayaan uma inahaa takhlufu min bacdihim uma markaa dabadeed inahaa takhlufu inahaa qise inahaa marka waxaa damiirku hadduu yahay damiiru qisa la dhahay hadduu damiir oo muanatha uu yahay hadduu damiir yahay mudakarana waa damiir shani weeyaan nacam huma inahaa qise takhlufu waxaa dib marayso min bacdihim kuwa gadaashooda waxaa ka khaliif noqonaya khuluufun kuwa xunxun dad dambeoo gadaal ka imaado iyaga bedelo oo xunxun ayaa imaanaya yaquuluuna waxay dhahayaan maa laa yafcaluuna waxaanay samaynaynin wayafcaluuna waxay samaynayaan maa laa yu'maruuna waxaan la faraynin faman jaahadahum qofkii la jihaado kuwaas biyadihi gacantiisa fa huwa mu'minun weeyaan marka faman jaahadahum biyadihi fahuwa huwa mu'minun waa munkarkii oo gacan lagu dooriyo nacam masalada imaam axmed haddaa aan ka sheegeynay weeyaan nacam waman jaahadahum qofkii kula jihaada biqalbihi qalbigiisana fa huwa mu'minun weeyaan waa mu'min waman jaahadahum bilisaanihi carabkiisa qofkii kula jihaadana fa huwa mu'minun weeyaan walaysa waraa'a dalika intaa gadaasheedana ma ahan min aliimaani iimaanka xabatu khardalin yacni walaysa ma aha min wara'a daalika intaa gadaasheeda xabbatu khardalin khardalka geedka layraa mirihiisa iyo iniinihiisa waa aad marka miro aad iyo aad u yaryar wax la eego min aliimaani iimaan ah ma ahanin rawaahu muslim oo qofku yacni hadduu munkarkii qalbiga ka nici waayo de waxaa weeyaan waa raalli buu ku yahay waay marka iimaankii marka waxaa weeyaan marka aad iyo aad buu usii tabar darnaanaya waana sii daciifaya rubamaa in la waayana waaba dhici kartaaba ayib marka dadkan a'imadan gadaal ka imaanayso dadka yacnii sunnada nebiga khilaafaysa oo dhahayaan wax aynan samaynaynin oo wayafcaluuna maa laa yu'maruun waxaan la amrin samaynayaan iyo in allaale intay muslimiin yihiin oo islaamnimada ku jiraan halalad ah inaan lala dagaalaynin axaadiid fara badan baa caddaysa marka oo iyagii marka un in macruufka laakiin la faro munkarkana laga reeba lama diidana iyada taas waa midka xadiidka uu ishaaraya nacam laakiin qofkii u riyaaqa ficilada ay samaynayaan oo kale iyaga unbau la dembi noqonaya marka athaalidu xadiidka saddexaad can abilwaliid cubaadata bni saamit radia allahu canhu qaal baayacnaa rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam nebiga ayaan la baayactanay cala samci wadaacati baan kula baayactanay maqal iyo daacadnimo cala samci maqlid wadaacati iyo daaco ka dambayn fi lcusri waqtiga waqtiga culayska walyusri waqtiga fudaydka walmanshadi xilliga firfircoonida walmakrahi xilliga dhibka uu jiro la kahanayo iyo wacalaa atharatin sadbursi caleynaa anaga korkeena nalaga sadbursado marka ay jirtana inaan inaan samci daacada aan ku dadaalno wacalaa atharatin caleynaa marka waa sadbursiga sadbursiga marka uu jiro waxaa weeyaan qofku marka waa inuu sidaasoo oo kale waa laga sadbursaday waa dagaalama inuu yiraahdo ma aha maxaa yeelay adiga waxaada sadkaaga ilaahay un weydiiso aad helaysaa nacam laakiin haddaad tiraahda sadkayga anoo raadinayaan ummadda dhan kharibaa oo diin iyo dad iyo wad iyo dal iyo wax walbaan ku kharibaa taas iyada marka waa la reebayaa nacam xadiidkana ma ogola ahlu sunnadana ma ogola wacalaa aharatin calayna wa calaa an laa nunaasica inaanan doodin alamra arrinka waa madaxtinimada ee ahlahu inaan kula doodin dadkiisa madaxtinimada markaa dadka hayo ahlahu waxaa loo jeeda dadka markaa hayo madaxtinimada inaanan kula doodin dadku marka madaxtinimada sida ay ugu soo sugnaato waa saddex hab laba haboo marka iyadu bannaan iyo hal haboo xaaraam nacam labada habee bannaan waxa ay tahay dadka ahluxalli walcaqdiga la yidhaha inay qofkaani ay doortaan ahlulxalli waalcaqdina waxaa weeyaan waa culimada iyo dadka markaa odayaalka qabaa'ilka nacam oo la yidhaahdo alcurafaa alcurafaa walculamaa oo iskaashanayo ilaa culimada dadka ayaga ahlulxalli waalcaqdi waa dadka dadka u furo una xiro waay dad marka aysan culimmada una furin una xirin ma dhici karta nacam culimada dad wax furo wax xiro waay marka culimadii iyo odayaalka qabaa'ilkana dawaa maadaama ay mas-uul ka yihiin dadka ay mata dadka ay yacni ka mid yihiin ay matalaan oo hadalkooda la maqlo odayaalka iyaguna qabaa'ilka waxaa weeyaan waa dad wax furi kara waxna xiri kara waay waana la dareemaya caqlan xataa waa loo dareemaya waxna waa kici karaan waxna waa qasi karaan waxna waa xallin karaan soo maaha marka iyagiiyo wada jira marka inay qof doortaan waana sida ugu waana sida abubakr radiallahu canhu uba ku yimid sifada labaad marka wax ay tahay in lagu soo in qofku amiirkii ka horreeyey isaga inuu doorto uu yidhaahdo ninkan baa amiir idin ah markuu dhimanayo oo kale ka hor kaasna marka cumar baa ku yimid abubakar baa cumar uh, khaliifay soo ma garanin eh, cuhmaan iyo cali iyana ahlulxali walcaqdigaa soo ayaa iyaguna doortay dabcan qaabkas labadaas qaab marka waa laba qaab oo bannaan waa qaab aan bannaanayn baa jirto xaaraam ah laakiin hadday wax ku xasilaan la sabraayo nacam oo aan dagaal la kicinaynin qaabkaas waxaa weyan taqallub ninkii xukunkii waa usoo jabhadeeyey xoog buu ku qabsaday dhakada uga dhacay marka nacam soo ma garan waana xasmi waana xasmi buuna la yimid oo waxaa weeyaan dad iyo waxay ka yacni shacab iyo waxay kala noqdeen iyo iyo dadkii iyo iyo iyo iyo iyo iyo qof madaxa kaasoo kale marka taqallubka xoogga ku qabsado isagana marka waxaa weyaan hadduu jidadkii maadaama ay jidadku maadaama ay ay ammaan yihiin oo dadku ay ku ammaan galeen oo ay yani acraadu ku ammaan gelayso faraha laga qaadaya rabsho ee laguma kicinayo laakiin xaaraan buu ku yimid sababtoo ah ummadda arrinteeda inuu boobo ma aha nacam soo waxaa garata ma aha saddexdaas wej waxaa weyan wixii ku sugnaado labana wayba bannaan tahay halka kalena ma bannaana laakiin dar-an lilfitna loola dagaalaynin ma garan midda marka saddexda waa kuwaasaa marka nacam ayb ahlu xalli walcaqdi ummadda yaa u fura yaa u xira waa sheegna nacam ummadda gaalo uma furto umana xirto nacam marka dowla ay gaalo soo dhistoo kale wax ictibaara ah male ahlulxalli walcaqdina ma ma ahan waxa soo doorto soo ma garanin taa iyadu marka waxaa weeyaan gaaladu kuma jirto ahlulxalli walcaqdiga muslimiin maba u ah sababto meel xun unbay ku furaysaa ma ogtahay nacam marka taasoo kale iyaduma taasoo kale kamakama kutubaha fiqigana loogama hadlin culamada taariikhdana ugama aysan hadlin nacam ayib marka saddexdaas hab weeyaan marka saddexda hab oo waxay ku yimaadaan qofkii marka madaxtinimadiisu saas ku sugnaato mid ka mida qaybahaas mma marka in lala dagaalo arrin madaxtinimada lagu qabsadaa ma bannaana ilaa aan tarow kufran bawaaxan ilaa aan tarow inaad ku aragtaan mooyaad ku arkaysaan kufran gaalnimo bawaaxan cad kufri bawaaxa waxaa loo leeyahy kufri cad waay oo aan mugdi ku jirin waay ayb cindakum min allahi cindakum idinka agtiina min allaahi alle xaggiisa tacaala sareeye fiihi kaa dhexdiisa burhaanun daliil oo idinkugu sugan yahay gaalnimo cad oo dhexdiisu daliil aad u haysataan oo gaalnimo aan geed loogu soo gabanin oo aad deliil u haysataan taa un mooyaane marka kufriga bawaaxa ah, waxaa weeyaan waa kufrigii aan tawiil aqbalaynin kufri kastoon tawiil aqbalaynin ayb markaas marka kufri aan ta'wiil aqbalaynin haddii uu la yimaado marka waxaa bannaan marka de waa lagula nisaaci karaa sida hadda xadiidka laga fahmayo markaas horta dadka ahluxal walcaqdiga waxaa laga rabaa inayba ridaanba qofkaas nacam oy muslimka muslimiinta dad usoo dooraan soo ma garanin kaasna marka ummadda laga qaado sida looga qaadayana dabcan waxay ku xiran tahay wixii marka culimmadu ay dadka ay isla arkaan iyo habkii ay u ridi karaan oo musiibadana lagu yaray karo nacam laakiin mar hadduu gaaloobo wax dhaaca uu leeyahy horta ma laha nacam ile qof muslima inuu gaal adeeco maba la ogola mogta ayb cindakum min allahi tacaala fiihi burhaan wacalaa an naquula inaan dhahno bilxaqi xaq aan ku qowlno aynamaa meel kastoo kuna aan ahaano laa nakhaafu aanan cabsanaynin fi fillaahi ilaahay yani e, alla subxaanahu watacaala tiisa aanan uga cabsanaynin lowmata laa'imin aanan ka baqaynin mid eedeeya eeddiisa mid wax eedeynaya eeddiisa inagoonan alla darti uga baqaynin mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen marka xadiidkan waxyaaba fara badan baa ku jiro ay ka mid tahay yacni nisaaca ama khuruujka dadka madaxda lagu baxa inuu xaaraam yahay ilaa kufri bawaaxa in la helo mooyaane oo weliba aan ta'wiili waxa aan lahayn haddana in xaqa loo sheega madaxda lama diidana nacam ta iyada marka yani ifraad iyo tafriid lama rabo madaxdii in la adeeco xaqiina waa loo sheegayaayo dadkii ahlu cilmiga waxaa laga rabaa inay iyagu madaxda u galaan oo intay u tagaan xaqa u sheegaan war waxan baa idinka qaldan tan baa idinka hallaysan shacabku saas buu idinka tabanaya ilaahay ka cabsada waana samay jireen culammada islaamka nacam cabdullahi ibnu mubaarak iyo raggii dambe imaamu nawowi iyo kale alimaamu nawowi iyo sheekhulislaam ibnu taymiya iyo waa samey jireen hadday marka ayagu ku dilaan adiga adoo u maray dariiqii saxa ahaa afdalu jihaadin kalimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir taasaad marka ku sifoobaysaa laakiin lama raba madaxdii yaan lagu bixin baa layidhi waa sax haddana in inta loo gala la ammaano la faaniyo marka loo tago soo ma garanin shacabka markii lala joogana wax kale lagu hadla haddana oo kuwaana kuwan waa xun yihiin la yidhaahdo taas ibn cumar wuxuu yidhi munaafiqnimaan ku tiri jirna iyagii shacabkii in been loo kala sheego shacabkiina in la faro waxa laga rabo oo la yidhaha war ilaahay ka cabsada madaxda maqla wixii macruuf ah ku maqla ma maya oo laguma dhegeysanayo wax xaaraana laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq inama daacatu bilmacruuf madaxdiina marka loo gala in la yidhaha war dadka u naxa oo u rifqiya ummaddan oo ilaahay ka cabsada oo saa loo waaniyo culummada marka iyaga waxaa laga rabaa marka inay isku xiraan shacabka iyo dadkaas madaxda ilaahayna ay uga cabsadaan muhiimada iyadaa nacam oo baatil inay ku difaacaan madaxdana ma aha shacabkii inay baail u horkacaanna ma aha nacam soo ma garan almanshadu walmakrahu bifatxi miimihimaa bifatxi miimeyhimaa labadooda miimoo oo la kordhigaa la akhriya ay fi sahli wasacbi xaaladda fudud iyo midda adag weeyaan wal alikhtisaasu waxaa weeyaan la gaar noqosho bilmushtaraki shaygii la wadaagay ee laysla wada lahaa waqad sabaqa bayaanuhaa bawaaxan bifatxi ilbaa'i almuwaxadati weeyaan ba'da la hal dhibiceeye kordhigiddeeda bacdahaa waawun baa ah huma alifun baa ah huma xaa'un baa ah marka xa muhmalatun la dhibic tiray ay daahiran muuqdo laa yaxtamilu ta'wiilan aan ta'wiil aqbalaynin alraabicu xadiidka afaraad can inucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wali wasalama qaal mathalu lqaa'imi fii xuduud illaahi ka xuduudda alla ku taagan iyo walwaaqici fiiha midka ku dhacayo oo kamathali qowmin qolo oo kale weeyaan tusaalahoodu ka kamathali qowmin qolo oo kale weeyaan istahamuu qori tuurtay calaa safiinatin doon u qori tuurtay fa saara bacduhum qaarkood oo ahaaday aclaahaa doonta meesheeda sare wa bacduhum qaarka kalena asfalahaa doonta hoosteeda fa kaana aladiina kuwii waxay ahaadeen fii asfalihaa doonta hoosteeda ahaa idastaqow hadday cabitaan dalbaan ama ay waraab dalbaan min almaai biyo ay arooranayaan oy soo qaadanayaan oy biyo soo qaadanayaan waxay ahaayeen maruu inay marayaan calaa man fowqahum dadka iyaga ka koreeya fa qaaluu waxay dhaheen marka low annaa low haddii annaa annagu kharaqnaa aan dilaacinno fii nasiibinaa nasiibkeenna kharqan dilaacin aan dilaacinno meesha aan doonta ka helnay haddaan wax yar jebinno dilaacino walam nu'di aanana dhibin man fawqanaa kuwa inaga naga sarreeyo aanan dhibin fa in marka waa ficnaan lahayd jawaab low daa'iman waa maxduuf iyadu fa in tarakuuhum markaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh waali wasalama hadday ka tagaan wamaa araadu hadday iyaga iska daayaan iyo wamaa araaduu waxay dooneen halakuu jamiican dhammaan way wada halaagsamayaan ayb wa in akhaduu hadday qabtaan calaa aydiihim gacmahooda najow way korayaanoo waa badbaadayaan wa najow jamiican dhammaantoodna way badbaadayaan rawaahu albukhaariyu marka dadka muslimiinta doon bay wada saaran yihiin dad doon wada saaran oo kale weeyaan marka qofkan kale qofkan munkarka samaynayo waxa uu dhibayo mujtamiciba u dhibayaa naam mujtamicina adaa ku jiro marka haddaadan munkarka reebin waxaa weeyaan ninkaa munkarka haddaadan munkarka ka reebin qofkaas muslimka ee walaalka ah waxaa weeyaan munkarkiisa adoo ku saameynaya cuquubada ka dhalata beri naam marka maadaama ay meel doon la wada saaran yahay oo hal safar la wada yahay de waxaa weeyaan safarka waxa u dantaa in la ilaaliyo waxa dhibka u keenayana layska celiyo layska joojiyo layra war waxaan ilaahay looga cabsado haddaan sidaa la yeelin sida doonta unbaa loogu qariqsamaya alqaa'imu fii xuduud illaahi tacaala macnaahu almunkiru lahaa weyaan midka dadka midka yacnii e, inkiraya oo dadka yacni e, e, ku ku ku diidan oo ku inkirayo nacam munkarka munkarka inkirayo ayb alqaa'imu fii dafcihaa weeyaan midka u taagan celinteeda wa isaalatiha iyo zuulinteeda ka u taagan weeyaan xuduudda alla ayuu difaacayaa nacam oo xuduudda alla waa maxay xaaraam waxyaabaha alla xarimay waay marka waxyaabaha alla xarimay marka in la koro ayuu diidayaa nacam wlmuraadu bilxuduudi namaa naha allaahu canhu wuxuu alla reebay weeyaan istahamuu iqtaracuu qori tuurtay alkhaamisu midka xadiidka shanaad can umilmuminiina umi salamata hindin binti abi umayah xudayfa radia allaahu canha can inabiy sala allahu aleyh wali wasalam annahu qaal waxa uu yidhi nebiga innahu sha'niye yustacmalu calaykum waxaa la idinkaga mas-uul dhigayaa umaraa'u dad madaxa fatacrifuuna waad aqoonsanaysaan waxa ay samaynayaan acmaashooda qaar waad garanaysaanoo diinta inay ka mid tahay waad garanaysaan wa tunkiruuna waad inkiraysaan waxna waad ku inkiraysaanoo waad la yaabaysaanoo diinkii inaynan ka mid ahayn baad ayaad arkaysaan faman kariha qofkii noco faqad baria faman kariha qofkii kahdo oo noco faqad beri'a waa badbaaday waman ankara qofkii inkira faqad salima waa nabad galay isaguna nacam oo waxaa weye wou nabad galay oo cuquubo iyo waxa ayuu ka nabad galay iyo inuu iyagu dembiga la wadaago ayb waman ankara marka waxaa weye de qofkii inkira bimacnaa ka reeba waxa ay samaynayaan xumaanta iyo an kuna raacin walaakin man radiya man radiya qofkii raalli ku noqdo wa taabaca raaco de marka waxaa weya walaakin man ruuxii radiya ku raalli noqdo wa taabaca raaco lam yanju weeyaan walam yaslam ma badbaadin qofka ma aanu badbaadin qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaah walaa nuqaatiluhum yaanan la dagaalamaynin kuwaas qaala laa buu yidhi maya maa aqaamuu fiikum asalaah intay salaada dhexdiina ay ku oogayaan intay dhexdiina salaaddii ku oogayaan ha la dagaalaminina salaadda marka waa calaamadda isla ah qofka inuu muslim yahay lagu garanayay waay marka maadaama ay sidaa tahay yaa waxaa laleeyahay ma intay idil intay tukanayaan oo ay dhexdiina salaada ku oogayaan iska daayaan rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey macnaahu man kariha biqalbihi qofkii qalbigiisa ka naco walam yastadic aan awoodin inkaaran biyadin walam yastadic aan awoodin inkaaran inkirid biyadin gacan lagu inkiro walaa lisaanin carab lagu inkiro aan awoodin faqad beri'a min al dembigii waa ka beri noqday wa addaa waana gutay wadiifatahu shaqadiisii waman ankara qofka inkira bixasabi daaqatihi tabartiisa inta ay la egtahay faqad salima waa nabadgalay min haadihi almacsiyati buu ka nabadgalay waman radiya bificlihim ficilkooda qofkii raalli ku noqdana wataabacahum raaco fa huwa alcaasiy weeyaan qofka isaga waa qof caasiya weeyaan xadiidkanna marka isaga waxaa weeyaan in munkarkii la naco ugu yaraan ayuu tilmaamaya axaadiidtii kale sida ay tilmaamayeenba iyo inaan lala dagaalamin in allaale inta islaamnimadiisu ay sugan tahay oo salaadii marka eh, salaadii uu dadka ku dhex oogaayo waa cinwaan ama yani wax tusayo waxaa weeyaan eh, islaamnimadii weli inay baaqi tahay wax tusaayo waxa uu isagu qarsanayo markaas ee aan la ogeyn een banaanka oolin taa ilaahay baa loo deenayaa laakiin in la tukadaba hadduu diidaayo ama meeshii lagu tukanayaba uunan yani oo ummaddii ka xirxiraayo oo uunan ogoleynba salaaddii iyo tukashadeedii shani kale waa iyaduna asaadisu xadiidka lixaad can umi lmu'miniina ummi alxakam zaynaba binti jaxshin radi allahu canha ana anabiya sala allahu aleyh waali wasalama dakhala calayha waa usoo galay fazican iyadoo argagaxsan isagoo argagaxsanba usoo galay yaquulu uu dhahaya laa ilaaha ila allah weylun lilcarab halaag iyo waadi naareed lilcarabi carab buu u sugnaaday wuxuu carab u leeyahay waxa ay tahay maalintaa dadka islaamka ahaa carabta unbaa maalintaas yani islaam ahaa iyaga unbaa islaam ahaa ilaa afraad yaryar maahane oo iyagu markaa iyaga ku dhex noolaay markaana ila jaziira alcarabiya xataa islaamku markaa aada uguma wada baahina maogtahay mioylun lilcarabi carab halaag baa u sugnaaday min sharin buuna kaga sugnaaday shar xaggeeda shartaasoo qadiiqtaraba soo dhowaaday shar soo dhowaatay baa halaag kaga sugnaaday xaggeeda futixa alyowma maanta waxaa la furay min ridmi yajuuja yajuuj iyo majuuja yajuuj iyo majuuj iyo ajuuj iyo maajuuj radmigii iyo xijaabkii yacni dadka ka asturaayey mithlu haadihi intaan kalaa la furay waxallaqa nabigu wuxuu wareejiyey <coughs> waxallaqa waxa uu wareejiyey biisbucihi fartiisa alibhaami <coughs> alibhaami <coughs> rasuulkiisii iyo walatii tantaliihaa iyada ku xigto ayuu isku wareejiyey nacam suulkii iyo midda ku xigto ee murugsatada ah ayuu sidaa u wareejiyey marka nacam <clears throat> waayahay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ow anahliku ma halaagsamayna anahlaku ma halaagsamayna <clears throat> <coughs> walxaal fiinaa iyadoo ay nagu dhex jiraan alsaalixuuna dadka wan wanaagsan iyadoo ay nagu dhex jiraan miyaan halaagsamaynaa <clears throat> qaala nebigu waxau yidhi haa waad halaagsamaysaan idaa kahura alkhabath xumidu hadday badato xumaanta hadday badato waa halaagsamaysaan iyadoo dad saalixiina ay idinku dhex jiraan muttafaqun caleyh xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa dadka yacnii mar walba wixii ka qaalib noqdaa lagula mucaamilaya marka hadday munkarku ayagu reebaan oo macruuf ka faraan oo axwaashii yacnii khayrka badnayd ay la imaadaan oo tawxiidku ay tawxiidka nashriyaan oo aad iyo aad marka ay dadkii mujtamacii ay ka shaqeeyaan oo dadku wanaagiisa uu bato da dadku waa badbaadaya haddii kalena waa halaagsamaya hadday macaasidu ka tiro badato dadka ahlu cisyaanku hadday ka tiro bataan dadka kale ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dadka saalixiinta oo dadka ku dhex jira halaagu inuu imaan karan ah oo dadku ayna isku hallayninba waxaas hadda laakiin waxaad arkaysaa dadkii waxay isku hallaynayaan bacdi naas waxayba leeyihiin eh, haddii eh, meelahaas yacni qabri fulaan iyo fulaan iyo maadaama magaalada uu ku yaallo qabrigaas iyo qabrigaas iyo qabrigaas iyo qabrigaas magaaladan maba la halaagayo kulehin dhibaatana maba ku dhacaysaba marka qubuurtii maxaabad ka sheegaysaa saalixiintu hadday noolaa lahaayeen xataa hadday khabadka iyo xumidu ay badato waa halaagsamayaan dadka ilaa nebigu leeyay sala allahu caleyh waali wasalam iyagoo dadkii wanwanaagsanaayoy kuwooda nool oo joogo ayaa sidaan ay dhacaysaa maxaad u malaynaya marka iyagoo dhintay qabrigooda ku yaala maxay tahay sheekhulislaam ibnu teymiya raximah allahu tacaala wuxuu yidhaahdaa dadka axwaashooda iyaga iyagaa bedeli karo waxaynu ku bedeli karaan inay iyagu ishagaajiyaan ee qof saalixa meeshan ku duugan iyo ciiddiisiyaa taalla iyo waxba ma hagaajinaysa nacam ummadaha ilaahayna saasuu leeyahy in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim walidaalika marka waxaad arkaysaa e, baqdaad tataarta markay qabsanaysa yaa ku duugnayna meeqa yacnii dadoo saalixiina ah ku duugnaa waa weyn oo imaam axmedaa ah ku duugnaa raximah llahu tacaala iyo aimo badan baa ku duugan nacam baqdaad sidaad ogtihiin marka bishri alxaafi iyo ragga cubaad ahaa baa ku duuganay imaam axmed ibn xambal raximah allahu tacala imaam ahli sunna maca daalika haddana tataartii marka way qabsadeen waxbay waana fasaadiyeen dhulkii waad tihiin waxaa kaloo iyadana markii dimashik meeshaan la yidhaahdo tataarta ay ku dhowaadeen oo dhulkan shaam ay yimaadeenna ayaa dad wuxuu arkay sheekha dhahayaan yaa khaa'ifiina min atatar luuduu biqabri abi cumar nacam yunjiikum min atatar saasay dhahayeen yaa khaa'ifiina min atatar kuwa tataarta ka cabsanayo luuduu biqabri abi cumar abi cumar qabrigiisa abi cumar almaqdisi qabrigiisa magangala yunjiikum wuxuu idinka badbaadinaya min atatar markaasu wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee intaasoo abuu cumar hadday joogi lahaayeen maanta waa halaagsami lahay waa waa yacnii ma ma ma xaaladda sidaan waxba kama bedeleen nacam mar haddii yacni u batay macsidii iyo tawxiid la-aantu ay badato dee in towxiidkii dib loogu soo laabto unbaa dadku ay ku bedelmayaan saalix baa meesha ku xabaalan iyo marka waxba ka bedeli mayso <clears throat> mutafaqu calayhi asaabicu xadiidka toddobaad can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can اnabiy sala allahu aleyh ali wasalama qaal iyaakum waljuluusa waxaad iska ilaalisaan fadhi fi duruqaati la fariisto jidadka faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah maa lanaa min majaalisinaa buddun maa lanaa annaga nooma sugnaanin min majaalisinaa fadhiyadeenna aan hadda farfariisanno buddun kadeeqtoonaash yacni kama maaranno dariiqa fadhigiisa kama maaranna bay leeyiin sababtoo guryahooda kusoo jeeday marka guryahooda eh, banaankooda guryaha bannaankiisay fariisan jireen markaas guryaha banaankiisa markay fariistaanna de meeshii duruqda la maraayana waa waa waa isu jeedaan marka duruqdii bay marka jidadkuna waa un meelaha meeshaas fa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahi wamaa lanaa min majaalisina buddun nataxaddathu fiiha waanu ku sheekaysanaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wali wasalama faidaa abaytum haddaad diideen ila almajlisa fadhi mooyaane fa acduu dariiqa dariiqa siiya xaqahu xaqiisa siiya qaaluu wamaa xaqu dariiqi bay dhaheen dariiqa xaqiisa waa maxay yaa rasuula allah qaala waxau yidhi qadulbasar aragoo la laabo wa kaful adaa xumida oo la reebo wa raddu salaami salaanta oo la radiyo walamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar iyo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar wa kaful adaa waxaa weeyaan adiga dhibkaaga inaad dadka ka reebto wa kaful adaa dhib dhibta oo la reebo oo inaad naftaada adiga dhibkaaga inaad dadka ka ceshato oo aadan dadka carabna ku dhibin adinna aadan ku dhibin ayb marka alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar waa xaqu dariiq weeyaan xaqu dariiq waxaa kaloo ka mid a ah sidoo kale qofku inuu eh, hadda aanu sheegin ayb nasrulmadluum iyo qofka madluumkayo loo gargaara iyo waxyaabahaas oo dhan baa marka ku jiray aad bay marka axaadiis fara badan baa ku timid qofka haa dhibaataysan in loo gargaaro iyo kaathatulmalhuuf iyo waxyaaba badan ibnu xajar baa aad duruqdeeda intuu jamciyey ayuu in badan marka uu iyadoo nadmi anas sheegay nacam u tilmaamay fatxulbaariga athaaminu xadiidka sideedaad can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu aleyh waali wasalama ra'aa wuxuu arkay khaatiman min dahabin faraanti dahaba fii yadi rajulin nin gacantiis ku jiro fa nasacahu waa siibay fa daraxahu waa tuuray wa qaala waxau yidhi yacmidu axadukum midkiin wuxuu qasdayaa ilaa jamratin min naarin dhimbil ama dhuxul dab ah fa yajcaluhaa wuxuu yeelayaa fii yadihi gacantiisa maxaa yeeley shaygan dahabka waa ka xaaraam inuu ninka labisto marka haddii uu labisan yahay xaaraam xaggey ku geynaysaa naar unbay ku geynaysaa sabab bou marka naar ugu noqonayaa fa qiila waxaa lagu yidhi lirajuli ninkii ayb bacda maa dahaba markuu tegay rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam khud khaatimaka faraantigaaga qaado intafic bihi warniga ku intifaacso qaala wuxuu yidhi laa wallaahi may buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay laa aakhuduhu qaadan maayo abadan weligey waqad daraxahu rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalama iyadoo uu nebigu tuuray sala allahu alay salam rawaahu muslim waxaa laga qaadana saxaabada say ugu hogaansami jireen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam awaamirta uu siinayo thaaniyan waxaa laga qaadanaya nebiga sida ugu dadka uga nixi jiray oo uu macaasida maadaama ay macaasidu sabab naar ay u tahay inuu dadka ku iscaafin jiray oo uu dadka ku badbaadin jiray inuu macaasida iyo iyaga uu kala dhex galo oo uu u diida macaasida inay la imaadaan gacanna inuu nebiga ku dooriyey munkarkan kanoo kale nebiga caleyhi salatu salaam gacan buu ku dooriyey marka dee rasuulka manzilada uu joogo iyo saxaabada say uga heybeysanayeen hadda munkarka eh, tanoo kale isaga waa yeeli karaa iyo wixii marka iyo ciddii kale iyagu saasoo kale qofka loogaga heebeysanayo kale inay intay wax ka qaadaan ka tuuraan oo kale iyo waa waa takyiir bilyadi weeyaan nacam soo ma garan laakiin haddaad isleedahay hadhow marka meeshan shiddo iyo dhibaato kale kasii imaanaysa iyo qofkii ku madax adeygo wixiisii iyo kula dagaalo iyo marka iska daafka un ugaga sheeg marka haddaad afkii awoodeyso ataasicu xadiidka sagaalaad can abi saciidin alxasan albasriy ana caa'ida bna camrin radia allaahu canhu saxaabigaas dakhala calaa cubaydillaahi bni ziyaad buu usoo soo galay cubaydullaahi bni ziyaad nin aad iyo aad u dhib badan buu ahaa waana ninkii ciidankii xuseen dadkii dilay ninkii diray waay nacam basre iyo meelahaas buu xukumi jiray markaasuu ciidankii xuseen la dagaalay buu diray halla ii soo qabto yirana marka in lasoo dilo ayuu faray marka ciidankii la la dagaalamay xuseen isagaa marka diray walidaalika xuseen waa tii uu yidhi ama madiine igeeye igu celiya ama amiirka ii geeya muslimiinta yacni shaam iyo xaggeeda igeeya nacam oo faraha iga qaada waa ka diideen inahaasba wixii usoo bandhigoo dhan waa diideen waa la dagaaleen marka xuseen marka waa la dagaalamay waa iska difaacay nacam maca daalika marka waa tii marka sidaa uu xuseen uu ku dhintay radia allaahu canhu eh, radia allaahu canhu marka waxaa laakiin dad eh, laba in la fahmay marka u baahan tahay xuseen inuu meeshaas aado ee eh, uu yacni madaxtinimadaas iyo isagu waxay la ahayd ijtihaadkiisa meeshaas inuu wax ku xalismaayaan aadidiisa laakiin ibnu cumar iyo kale waa ka celin jireen waxyaabahan yacni inuu sameeyo maadaama dadkan amawiyiintu ay iyagu ku dagaalamayaan oo la ogyahay inuu iska daayaa fiicneed xukunka walidaalika eh, ibni cumar waa tii marka aada looga soo naqliyo looga soo guuriyey inuu u diiday markii dambe u ka diiday isaguna uu baxay waa kii marka uu sagootiyey uu yidhi astawdicu llaaha astawdicuka allaha ilaahay baan kugu ammaanaysanaa min qatiilin saasoo kale uu yidhi nacam in la dilaaya baa u muuqatay marka wayna sireen reer ciraaq intay u muujiyeen inay u kaalmeynayaan bay garabkiis ka baxeen radia allahu tacaala canhu xuseen midda labaad marka waxay tahay de ninkan cubaydullahi ibni ziyaado ka gar daran oo dad u soo dirayoo markay ku hareereysmaynna uu yidhi war iska keydaaye oo madiine aan walba tago iska aan idinka tago idinka haddaad doontaan meeshiina jooga ama haddii aan adaynan ahayn yaziid iyo yani ninkii marka jooga waxaan ujeeda halkan joogay ee shaam joogay madaxda ah ii geeya oo isaga yani yani xaggaa shaam hala ii geeyo labadii markay ka diideen isdhiib ay dhaheen inuu isdhiibaa qasab ma aanay ku noqono waa la dagaalamay culummada marka dagaalanka xuseen oo la dagaalamay kooxdaas cubaydullahi bnu ziyaad oo watay culimmada islaamku ma dhahaan yacni mana ku tilmaamaan xuseen waa ku gardarnaay bal xuseen shahiid bou ku ahay arrintaa iyadaa nacam soo ma garanin marka inuu isku dhiibay cubaydullahi bnu ziyaad iyo kalena dee markaas waajib ma aanay ku ahayn bal marka Eh, sidaa darteed marka sheikhulislaam iyo culummada intooda badan marka way ka hadlaan qofku marka hadduu taasoo kale ou marka sidaasoo kale xaalad noocaas oo kale hadday jirto dagaal fidno ma aha marka nacam dadku dagaal fidno unbay iska yaqaanaan laakiin uma mu waxyaabo badan ma isu geegeynayaan nacam ayb dagaalka fidnadana waa dagaal aan la garanaynin xaqiisa iyo baadilkiisa ama yacni ama dagaal eh, marka isagu mulki iyo boqortooye iyo wax lamida ku salaysan xuseen dagaalkan dambe uu dagaalamayna mulki kuma salaysnayn sababtoo ah naftiisa ilaa u difaacanaya war iqaa waa madiine igeey ama shaam igeeya buu lahaa iyagaa ka diida marka iyagana waxay rabaan marka inay gacanta kusoo dhigaan cubaydullahi bni ziyaad marka ay u keenaan walidaalika meydkiisa markii loo keenay cubaydullahi bni ziyaad sanka ayuu marka ulsaa intuu uga taataabtay ayuu wuxuu lahaa war ninkan wuxuu yidhi qurux badanaa buu lahaa nacam alla qurux badanaasa ilaahay marka caaqibad waa ka aarsaday oo cubaydullahi bni ziyaad si xunba u dhintay oo iyagana inta marka dad dan isaga iyo ciidan badan oo wata la laayey ayaa raxabatu eh, yacni baabilmasjid ayaa la dhigay markaasaa ne eh, abeese ayaa soo tagtay sankay ka gashay isagi dadkii dhan intay soo dhaaftay isaga sanka ka gashay nacam caaqibatu lbagyi weeyaan taasoo kale nacam nacam marka waxyaabahaasoo kale marka waana dhacaan wax u dhow zamankan iyo kaba daranba nacam cubaydullahi bni ziyaad isaga lamaba gaalaysiinin inta aan ognahay dad marka waxaa jira dadka muslimiinta intay xoog lacag yaroo bithamanin baksin si ay helaan intay qabtaan dadka muslimiinta ay markaa cadow deris iyo waxla-ah iyo intay u geeyaan halkaas ka soo gataan qof muslima ninkii marka iska dhacsho kuwaas iska difaacana fidnow ku jiraabaa dad dhahayaa nacam ha kaasoo kale marka waxaa weye haddii qofka uuna iska difaaci karin taas xuseen maxaa cubaydullahi bni ziyaad in loo geeyo iska difaacay xuseen oo naftiisa ka difaacanaya limaada ninkan marka in gaal loo geeyo oo iskugu dhiiba isaga nacam ayb marka ilaahay in laga cabsadaa fiican waxyaabaha qaarkood waxaa ku jiro eh, eh, waxaa ku jiro anagu eh, diin uma haysano waxyaabaha qaarkooda waxaan u haysanaa shaksi iyo dad un ayagu is eeg eeganayo magac iyo wax isku eeg eeganayo xaqana ilaahay buu leeyahay shayga xaqaana in la sheego oon laga gambanin oo la caddeeyo ayuu u baahan yahay nacam bigayri ifraadin walaa tafriid nacam ana caa'ida bna camrin radia allaahu canhu dakhala calaa cubaydillahi bni ziyaad qadaayaadkaasna annaga waaba ogeyn oo waa joognay oo qadaayaad hadda nalooga sheekeeya ma aha nacam dad yacnii bithamanin baksin lagu iibsada muslimiina oo laga iibsada cadow qaarkood xataa gaaladu ay yidhahdeen maba rabnaba dadkan dadkii aan rabnayba annaga maba ah ay soo dhaheen oy soo celiyeen oo la dilay oo la jir dilay ama kow laga oo la dilayba waa aragna iyadana marka dadku ilaahay qofku in maaha isaga haddaan lagu ibtilaynin inuu u maleeyo waxaas wax jira ma aha inuu iska yiraahda ma aha haddaan isaga lagu ibtilaynin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaan intii lagu ibtilayeyna ilaahay inuu kaga ka badbaadiye inta kalena inuu ilaahay ka ilaaliyo ayb dakhala calaa cubaydillahi bni ziyaad buu usoo galay faqaala waxa uu yidhi faqaala waxa uu yidhi ey bunaya wiilkaygiyo inii samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama rasuulka ayaan anugu waxaan ka maqlay yaquul isagoo leh ina shara aricaa'i alxutama ina shara aricaa'i yacnii dadka wax loo dhiibo madax laga dhigto ama yacnii eh, eh, wax loo dhiibo kuwa ugu sharta badan alxudamatu weeyaan kuwa wax burburiyo kuwa wax isku burburiya weeyaan fa iyaaka waxaad iska ilaalisaa an takuuna minhum inaa kuwa ka mid noqoto ina shara aricaa'i yacnii dad eh, mas-uul wax mas-uul loogaga dhigo kuwa ugu sharta badan alxudamatu weeyaan fa iyaaka iska ilaali an takuuna minhum inaad kuwa ka mid noqoto marka waa in madaxda qofka madaxda xataa ah loo naseexeeyo loo tago ilaahay ka cabsi layraa ayb khawaarijnimo ma aha marka arrintaa iyadaa nacam ayb fa qaala lahu waxa uu ku yidhi ijlis fariiso fa inamaa anta adigu waxaa tahay min nukhaalati asxaabi muxamadin cubaydullahi bni ziyaad baa dhahaya nin kaar qaba buu ahaa wuxuu hi ijlis fariiso fa inamaa anta adigu min nukhaalati asxaabi muxamedin sal ll ly slam moxamed asxaabtiisa buunshahoodii baa tahay buunshaha shay yani geleyda iyo waxaas oo kale marka la tumo waxyaabaha marka buunshada iska oo layska tuuro ama xoolaha la siiyo yaa buunsho nukhaala kaasaa la yihahda fa qaala waxa uu yidhi wahal kaanad lahum nukhaalatun oo wahal kaanad lahum iyagu ma lahaayeenoo ma u sugnayd nukhaalatun buunsho oo buunsho asxaabta rasuulka buunsho ma ahaayeen buu yidhi inamaa kaanat inukhaalatu buunshada bacdahum iyaga gadaashood unbay ahaatay wafii hayrihim iyo iyaga heyrkood dhexdooda ayay ahaatay rawaahu muslim yacni wuxuu yidhi buunshadu iyaga gadaashood bay timid dadaan waxba ahayn asxaabta gadaashooda ayaa la arkay wa fii kayrihim buunshada iyaga heyrkooda ku jiraa maahan iyaga buunsho maba lahaynba ayuu yidhi rawaahu muslim marka waajibkii waa ka gutay su-aashiisiina uu ka jawaabay alcaashiru toban xadiidka tobnaad can xudeyfata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh waali wasalam qaal nebiga sala allahu aleyh waali wasalam waxau yidhi waaladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtee lata'murunna bilmacruufi baad faraysaan walatanhawunna cani lmunkari munkarkaa reebaysaan oo reebaysaan aw layuushikanna allaahu ama alla subxaanahu watacaala wuu dedejinayaa an yabcaha calaykum inuu korkiina kusoo diray ciqaaban ciqaab minhu xaggiisa ka ahaaday huma tadcuunahu waad baryaysaan falaa yustajaabu lakum la idinka ajiibi maayo rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan alxaadi cashara xadiidka kow iyo tobnaad can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu can inabiy sal ly slama qaal afdaluljihaadi jihaadka ugu fadli badan kelimatu cadlin kelmad cadli cadaalad kelmaddeed weeyaan cinda suldaanin suldaan agtiisa laga yidhaahdo jaa'irin jaa'ir ah suldaan cadaalad darro badan in cadaalad agtiisa laga sheego oo isaga loo sheego rawaahu abu daawuuda watirmidiy waqaala xadiidun xasan xadiidkii hore marka uma tadcuunahu falaa yustajaabu lakum waxaa laga qaadanayaa aada min fiqhi ducaa waxaa ka mid a allabariga qofka allabarigiisu waxaa weyan hadduu macruufka fariddiisa laga tago munkarka reebidiisana laga tago ciqaab ou ka dhasho dadku hadday alla baryaan waa maanic marka arrintaa iyada waxaa weyan waa wax kaa mancinaayo in ducadaada la ajiibo ducadaada oo ciqaabka in alla uu rafciyo in la ajiibo waxaa kaa mancinaayo tarku lamri bilmacruuf annahy can lmunkar sidaa marka in loo garto athaani cashar xadiidka labiyo tobnaad can abi cabdillaahi taariq bni shihaabin albajaliy alaxmasiy radia allaahu canhu ana rajulan sa'ala anabiya sala allahu aleyh waali wasalama nin ayaa nebiga weydiiyey walxaal qad wadaca rijlahu isagoo lugtiisa uu geliyey fi lgarzi yacni suulka meesha laga geliyey kabta nacam fil karzi waxaa tira kooraha kooraha nacam kooraha meesha lugta laga saaro isagoo saaray lugtiisa ayu ayuljihaadi afdal jihaadkeebaa ugu fadli badan qaala waxau yidhi kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir rawaahu anasaa'iyu biisnaadin saxiix algarzu bikaynin mucjamatin maftuuxatin hayn lahaldhibiceeyey hayn la dhibiceeyo kor dhigan huma raa'in saakinatin ra' reeban huma zaayin za algarzu wahuwa garzigu rikaabu kuuri ljamal geela yacnii eh, eh, ratiga eh, koorihiisa meesha marka qofka uu ka koro yaa karzi la yidhaha idaa kaana haddii uu yahay min jildin harag mase khashabin loox wa qiila waxaa la yidhi laa yakhtasu bijildin wa khashabin harag loox kuma gaar ah wax allaale waxay doontaa ahaato yacni meesha markuu fuulayo yacni fuulayo gaadiidka marku fuulayo owrka iyo maratiga uu fuulayo meesha uu lugta saaranayo athaalitث cashar xadiidka saddexiyo tobnaad can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى allahu aleyh wali wasalama ina awala maa shayka ugu horeeyo ina awala maa maa dakhala annaqsu calaa bani israa'iila mar markii ugu horeysayoo naqsigu ou galay reer bani israa'iil annahu kaana arajulu qofku wuxuu ahaa yalqa arajula inuu la kulmaayey qof fa yaquulu ou dhahay haadaa midkaanu itaqi alla ka cabso wadac maa tasnacu waxaanaad samaynaysa ka tag fa innahu laa yaxillu laka kuuma xalaal aha huma yalqaahu waa la kulmaaya min alqadi berita oo kale wahuwa calaa xaalihi isagoo xaaladiisa ku jiro falaa yamnacuhu daalika arrinkaa ka celin maynin ay an yakuuna inuu ahaado akiilahu yani midka la cuno isaga wa shariibahu kan la cabaayo wa qaciidahu kan la fadhiisanayo yani maanta dhahayaa war wax iskaga tag berri buu arkaya waa iskala fadhiisanayaa berri falamaa facaluu dalika markay sidaa yeeleen daraba allaahu alla wuxuu garaacay quluuba bacdihim qaarkood quluubtooda bibacdin qaarka kaloo ku garaacay ثuma qaala lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calى lisaani daawuuda waciisa bni maryam dalika bima casow wakanuu yactaduun kanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa ma kanuu yafcaluun taraa kathiira minhum yatawallowna aladiina kafaruu labi'sa maa qadamat lahum anfusuhum ilaa qowlihi faasiquuna laga gaaro ثuma qaala waxau yidhi kalaa arrinkusaad moodaysaan iskabad wallaahi baan ku dhaartay lata'muruuna bilmacruufi macruufkaad faraysaan walatanhawunna cani ilmunkari munkarkaa reebaysaan walata'khudunna waxaad qaadanaysaa waad qabanaysaan calaa yadi daalimi daalimka gacantiisa walata'dirunnahu cala alxaqi atraa nacam walata'dirunnahu waxaad ugu naxariisanaysaan cala alxaqi xaqa korkiisa atran naxariisasho waxaad ku soo laabaysaan yacni xaqa xaqa ayaad ugu ayaad ugu turaysaan walaa taqsurunnahu waad ku xabisaysaan cala alxaqi xaqaad ku xabisaysaan qasran ku xabisid ow layadribanna allahu ama alla wuu garaacayaa biquluubi bacdikum qaarkiin quluubtooda ku garaacaya calaa bacdin qaarka kale uma markaa dabadeed layalcanannakum wou idin lacnadaya kamaa lacanahum se u lacnadayo kale rawahu abu daawuud wa tirmidiy wa qaala xadiidun xasan hada lafdu abi daawuuda weyaan xadiidkan marka dacfi ku sugan axaadiidta sheekh alalbani ou daciifiyo silsila axaadiidi daciifa ah uu ku daciifiyey weeyaan xadiidka raqamka kun boqol iyo shan kun boqol iyo shan silsila axaadiid daciifa laga fiirinayaa walafdu tirmidiyi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalama lamaa waqacat banuu israa'iila markay reer bani israa'iil ay ku dhacday markay ku dhaceen filmacaasi macaasidii nahathum culamaa'uhum culamadoodii way ka reebeen falam yantahuu ma aanay ka harin fa jaalasuu hum fii majaalisihim fajaalasuuhum waxay la fadhiisteen fii majaalisihim fadhiyadooda waakaluuhum way la cuneen washaarabuuhum way la cabeen fadaraba allaahu quluuba bacdihim qaarkood quluubtooda u garaacay bibacdin qaarka kaleo ku garaacay walacanahum waana lacnaday calaa lisaani daawuuda waciisa bni maryama dalika bima casow wa kaanuu yactaduun fajalasa rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama rasuulka wuu fadhiistay wa kaana wuxuu ahaa nebigu mutaki'an mid dangiiga ayuu ahaa fa qaala waxau yidhi laa waladii nafsii biyadihi may buu yidhi ilaah nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye xataa ta'diruuhum cala alxaqi atraa inta aad xaqa ilaa aad xaqa ugu naxariisanaysaan qowluhu ta'diruunahum ay tacdifuunahum walataqsurunahuna ay lataxbisunnahu alraabica cashara xadiidka afar iyo tobnaad can abi bakrin isidiiq radia allahu canhu qaal waxau yidhi abuu bakar yaa ayuha nnaas dadow inakum taqra'uuna haadihi alaayata aayaddan baad akhrinaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum mu'miniinay naftiinna ogaada oo laazima naftiinna laazima ayb laa yadurukum taxdiir marka waa marka waa nooc marka iqraa oo kale laa yadurukum yaanlaa yadurukum idin dhibi maayo man dalla qof baadiyoobay idahtadaytum haddaa idinku hanuuntaan saa aayaddaabaad akhrinaysaan buu yidhi wainii samictu rasuulallahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka waxaan ka maqlay aniguna yaquul isagoo leh ina annaasa dadka idaa ra-ow hadday arkaan adaalima daalimka falam ya'khuduu aanay qabanin calaa yadayhi labadiisa gacmood ow waxaa degdegaya marka an yacumahum allahu alla inuu ku camimo biciqaabin minhu ciqaab xaggiisa ka ahaaday rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waannasaa'iyu fi tafsiiri min alkubraa sunan alkubraa biasaaniida saxiixa xadiidkanna marka isaga waa saxiix marka wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa dadka yani xilligii asxaabtuba ay joogeen ama taabiciintaba dheh xilliga asxaabtii oo nool in bacdi naas yani dadka dambe ay aayadaha qaarkood ay ka fahmi jireen macno aan saxiix ahayn nacam saxaabada marka ay arrintaa dadka ku baraaruji jireen oy u sheegi jireen macnaha saxa ah ee aayaddu ay leedahay nacam marka xadiidkan weliba abuubakar wuxuu leeyahy aayaddan baad akrinaysaan mawdiceeda meelaan ahaynna waa dhigaysaan buu dhihi jiri sooma garan aayaddan dadka waxay ka fahmayeen marka war naftaada adiga keliya ku dadaal dadka kale waxba kaama dhibayaan dhibkooda laakiin aayadda macnaheesaa waa markaad macruufka farto oo dadku ay yeeli waa ama munkarka aad reebto oo dadku ay yeeli waayaan adi waxba kuma dhibayaan markaas dhibka uguma hayaan macnuhu marka sidaa weyaan oo naftaada inaad laasimtaba marka waxaa weyaan inaad macruufka farto munkarkana aad reebto ayb nacam marka aayadaha marka waxaad garanaya marka hadday xilligii yani saddexdii qarni dhexdoodii hadday dadka qaar sidaa ahaayeen oo saxaabadu laakiin ay toosinayeen maxaad u malaynaya zamankan marka aayadaha see loo fahma marka nacam hawaa weliba ay ahwaadu ay aad u badan tahay zamankan maba kusii jirta iyada nacam qur-aanka maa marka dhibaatada iska leh marka qur-aanku dhib ma laha xadiidka nebigana dhib maha aqwaasha culammaduna dhib ma laha soo ma garanin aqwaasha culummada iyadoo culummadu macsuumiin ma ahan oo waa gefi karaan haddana laakiin waa dhici kartaa kelimad eh, ma qowl uu imaam yiri macno saxana uu kala jeedo qof inuu macno qaldan ka fahmo haddiiba aayaadkii hadalkii alle haddii macno qaldan ay ka fahmayaan dadka qaar bacdu aqwaali lculamaa maxaad umalaynaysaa marka waa kaga owleysantaha soo maaha ayb oo iyada yani qaladku ku banaanba soma kasin marka aayaddu laakiin dhibaato male markaasoo kale lama yiraahdo aayaddan aayaddii qoladaas waayo inaad tiraa khalad waay nacam dad waxaa jira marka yacnii fahamka oo si kale u galayba nacam oo markii aayad ou maqla ama xadiid ou maqlo kale xadiidkan waa xadiidkii firqadaas uu kuleeyay ama aayaddan waa aayaddii firqadaas aayaddii xadiidka firqa ma laha nacam adiga waxaa weyan marka kooxdaas aayaddan si qaldan bay u deliishataa sida sawaabkana waa saan inaa cilmi soo bandhigtaa lagaa rabaa laakiin maanta dhan haddaad tira aayad markii la deliishadaba aayaddan aayadda oo hebel deliishan jiray waaye xadiidkan xadiidka oo hebel deliishan jiray waaye waxaa iyadu maahan cilmi ma ahan kaasoo kale nacam ayb hadduu hebel si qaldan u deliishaday waa inaad bayaanisaa sida saxdaana dadka u bayaanisaa manhajka salafigana sidaabuu keenayaa nacam ayb baabu takliidi cuquubati man amara bimacruufin aw nahaa can munkarin wakhaalafa qowluhu ficlahu baabu takliidi man baabu takliidi cuquubati man qof cuquubadiis adkeynta la adkeeyey caddaynteediiba ubaabihe amara qofkaasoo amar faray bimacruufin macruuf ow amase nahaa reebay can munkarin munkar reebay wa khaalafa qowluhu qowlkiisuna ou khilaafay ficlahu ficilkiisa ou khilaafay halkan marka waxaa nin macruufkii fara munkarkii reebay laakiin qowlkiisii ficilkiisii uu khilaafayo laba mas-uuliyad baa marka meeshaan taallo dadka qaarna marka meeshaan si qaldan bay u fahmaan qofka qofka wax og laba mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyad waxaa weeyaan kow inuu horta macruufka faro munkarkana reebo iyo inuu isaga ku camal falo macruufka munkarka uu ka tago ka dheeraado waa laba mas-uuliyad marka munkarka waa inaad ka dheeraato adiga dadkana waa inaad ka reebto waa laba waajib waay qofku marka hadduu labaduba ka tago waa ciqaab buu mudanayaa haddii uu ka waran marka mid ka tago baabka hadda baabaysanayo munkarkii dadka waa ka reebaya asaga isagii laakiin kama haraayo qofkaas marka qofkaas yaa daran inuu yacni munkarkii dadka ah, inuu sidaa yeelo oo munkarkii dadka uu ka reebo isagiina uunan uunan harin iyo yaa daran inuu munkarkii dadka uunan ka reebin isagiina uunan munkarkii ka harin tan dambaa daran tan dambe ayaa daran maxaa yeele laba waajib buu dayacaya markaas soo ma garan ninkan marka munkarka dadka ka reebaya laakiin isaga la imaanayo waxaa lagu haystaa maxaad munkarka ula timid baa lagu haystaa ee laakiin laguma haysto maxaa munkarka dadka uga reebtay maaha in lagu haysto ibnu kathiir baana arrintaas caddaynaya qowluhu tacaala ata'muruuna annaasa bilbiri markuu fasirayo meeshaas marka sidaa u ogow bal waxaa laga yaabaa qofku markuu munkarka reebaba in arrintaas ay hanuun u noqoto oo oo is yiraahdo warniya waxaan aad reebayso adigii ha ku dhicin ilaahay uga cabso inuu is yiraahdo laakiin hadduu iska aamusnaado munkarkiiba dadka uunan ka reebin isagiina waa fududaysanaa munkarka inuu ku dhaco ayb qaala allahu tacaala waxau yidhi ataamuruuna annaasa dadka miyaad faraysaan bilbiri khayrka watansawna ma iloobeysaan anfusakum nafafyaalkiina walxaal antum idinkuna tatluuna aad akhrinaysaan alkitaaba kitaabka afalaa tacqiluuna war miyaydnan wax garanin wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maxaad u oranaysaan maa laa tafcaluuna waxaydnan samaynaynin kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun kabura maqtan kabura waxaa weynaada maqtan min jihati maqtin yacni caro xaggeed waxaa u weynaaday cindallahi alla agtiisa an taquuluu inaad dhahdaan maa laa tafcaluuna wax aydan samayneynin wa qaala tacaala alla waxa uhi ikhbaaran can shucaybin isagoo ka hadlaya shucayb sala allahu caleyhi wasalam wamaa uriidu ma raba buu yidhi an ukhaalifakum inaan idiin weydaartoon idiin dib maro ilaa maa kii intii ka anhaakum canhu aan idinka reebayo wamaa uriidu ma doonayo ma rabo an ukhaalifakum inaan idin weydaarto ilaa maa kii xaggiisa aan idin weydaarto anhaakum canhu aan idinka reebayo waxaan aniga idinka reebaya inaan aniga dib maro u dib maro oon aado aniga oon idinka idin idin yani weydaarto ma doonayo yiri nacam sidaa ma rabo in uriidu ila alislaaxa ma istatactu islaax unbaan doonaya hagaajin intaan awoodayo وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن xاrثة رضي الله عنه qال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم yaquul يؤتى بالرaجل ninkii ayaa lala imaanaya yوم القiyاamaةi maalinta قiyاamة فيلقى fi الناari naartaa lagu tuuraya فتندلق أqtاabu بطنihi calooshiisa mindhiciradeeda ayaa ayaa yعni soo baxayo fayaduuru bihaa wou ku wareeganayaa marka fayaduuru xowlahaa agagaarkeeda ku wareeganayaa kamaa yaduuru lximaaru dameerka sida oo ugu wareegta fi raxaa shiidka dameerka sida oo shiidka ugu wareegta yacnii ratiga ama awrta geed macsarka la yiraahdo oo macsarada shiido oo kale waxaa weyaan maanta dhan geedka iyo saa ugu wareeganayaan soo ma garanin fayajtamicu ilayhi ahlunaari ahlunaarki ayaa isaga u soo ururaayo xaggiisa fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa fulaanu hebelow maa laka war maxaa kuu sugnaaday maxaa kuugu dhacay alam takun miyaadan ahayn ta'muru bilmacruufi macruufka inaad farayso wa tanhaa cani lmunkari munkarka aad reebaysid fayaquulu wuxuu dhahayaa balaa inaanan reebin iska daayo waa reebi jira munkarka macruufkuna waa fari jire kuntu waxaan ahaa aamuru bilmacruufi macruufka kuntu waxaan ahaa aamuru inaan faraayo bilmacruufi macruufka wa aan reebayo canwala aatihi dhaha kuntu waxaan ahaa aamuru inaan farayo bilmacruufi macruufka walaa aatihi lama imaan jirin waanhaa waan reebaya canilmunkari munkarkii baan reebaya wa aatiihi waan la imaan jiray muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen marka ninkan hadda waxa lagu qabsaday marka waa maxayna isaga camalkiisaa lagu qabsaday oo lama imaanaynin isaga eh, munkarkii macruufkii lama imaanaynin munkarkii ma kaharaynin ee laguma qabsanin maxaa dadka wax ugu sheegtay laguma qabsanin hadduu marka intaan ku darsado isagoon munkarna kaharaynin macruufna aan faraynin hadduu ku darsado ka waran haddana waxaan ujeedaa eh, isagoo aan waxa macruufkaa la imaanaynin shayga munkarkaana aan kaharaynin haddii uu ku darsado ka waran inuunan dadkana wax u sheegin wixii uu yaqaan waa kasii ciqaab darnaaya marka sidaa marka in loo fahmo qowluhu tandaliqu huwa bidaali lmuhmalati daal la dhibic tiray weeyaan wa macnaahu takhruju ay baxayso wal aqtaabuna al amcaau mandhicirada weeyaan waaxiduhaa mufradkeeda qitbun waaye waa mandhicir hal mandhicir wabillahi towfiiq wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam